بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay nawaasibta ficilka mudaaric nasbiya wuxuuna inoo joogay oo aynu laqmaynay anta masteriyada ah inta asalka ah sharxaynu ka bilaabana sheekhu waxa uu yidhi annaasibu nasbiyaha araabicu ee afreeya an an weeyi wahiya antaasi umulbaabi baabka asalkeeda weeyi wa inamaa akhartuhaa waxa uunoon dib ugu dhigay fi dikri xagga sheegista limaa liajli ma kii dartii qadamnaa aan soo hormarinay annagu hu maaga waliasaalatihaa wa camilat way shaqaysay hiya antaasi daahiratan xaalo ay tahay mid muuqata iyo wa muqadaratan xaalo ay tahay mid la qadarayo liasaalatihaa asal noqoshadeeda darteed fi nasbi nasbaha dhexdiisa ay asal ku tahay wadalika ay camaluhaa daahiratan wa mudmaratan camalfalka ay camal falasa iyadoo daahira iyo iyada oo mudmaro ah multabisun wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi baqiyati nawaasibi nawaasibta inta kale ee soo hadhay khilaafkeeda oo falaa tacmalu shaqayn mayso hiya baqiyadu ilaa daahiratan daahira iyadoo a ah mooyaane sheekhu waxau leeyahay naasibka afreeyaay waa an antuna saynu horeyba u tilmaamnay waa umulbaabi baabkan iyada su-aal baa iman karta waxaa lagu odhan karaa iyada oo asal ah baabkan ay asal u tahay muxuu dib ugu dhigay mina su-aashaas imnin ila waaba asal be liasaalatiba shayga loo horreysiiyahay maadaama iyadu ay asal tahay mu xagga hore ku sheego jawaabtaad isweydiin lahayd buu ka jawaabo wuxuu ku yidhi waxaan dib ugu dhigay xagga sheegitaanka waxaan horey kuugu soo sheegay muxuu kuu soo sheegay lituuli lkalaami calayha hadalkaan ka hadlaya dheer buu ku yidhi sheekh sooma dib ugu mariyuu ku yidhi waa talabaade waliasaalatihaa Eh, wacamilat daahiratan wamuqadaratan waa meelahay yidhaahdaan cilatun taqadamat calaa macluuliha wa cilo ka soo hormartay kii la cilaynayy oo waxaa la cilaynaya macluulka la cilaynaya waa maxay wacamilat way camal fashay hiya anti daahiratan wamuqadaratan iyadoo camal fashay mayna macluulahayn waa la cilaynaya maxay u camal fashay de liasaalatiha mayna cilad marka waa cilatun taqadamat calaa macluuliha bay dhahdan cilo ka soo hormartay macluulkii la cilaynay macluulkii la cilaynay marka maxay daahiranimo iyo muqadimonimo ay ay ugu camal fashay waxay ugu camal fashay waa liasaalatiha fi nasbi nasbanimo ayay iyadu asal u leedahay laakiin waxa khilaafsan nawaasibta kale ee soo hadhay oo iyadu iyadoo daahira mooyaane itaal male ay ku shaqayso iyadoo muqadara ama muqmara annaasibu naasibka naasibka araabicu ee afreeyaay an weeyi biqasdi lafdiha bayna ku tahay weehi ayay khabar ku tahay wahiya anti umulbaabi baabka asalkiisa weeyi wainamaa akhartuhaa anta waxa aan dib ugu dhigay fi dikri xagga sheegista limaa liladi kii dartii qadamnaa aan hormarinay anagu hu maaga oo amin tuulilkalaami calayha wowga qaado wa camilat way camal fashay hiya antu daahiratan xaale ay tahay faacilka ka xaale camilo faacilkeegade iyo wa mudmaratan xaale ay tahay liasaalatihaa asalnimadeeda asal ahaanshaheega darteed bay u camal fashay fi nasbi nasbaa dhexdiisa ay asal ku tahay wadalika ay camaluhaa daahiratan wa mudmaratan camalfalka ay camal fashay iyadoo muuqatiyo iyadoo qarsoon multabisun camalkaasi wuxuu ku dheehnaaday bikhilaafi baqiyati nawaasibi nawaasibta inta kale soo hadhay khilaafkeega oo falaa tacmalu shaqayn mayso hiya baqiyada u celi falaa tacmalu shaqayn mayso hiya baqiyada soo hadhay ilaa daahiratan iyadoo daahira mooyaane wa mithaalu icmaalihaa anta camal siinteeda tusaalaheeda daahiratan xaalo ay tahay la camal siiyo qowluhu allaha qowlkiisa way waa khabarkii tacaala allah sareeye waladii allaha aطmacu aan ka rajaynayo an yakfira lii khaiatii khaiadayda iyo gefkayga inuu idhaafo maxalushaahidkeenu uga socno waad garanaysa mta yakfira baa la nasbiyey maxaana nasbisay an masteriya oo muuqataba armina muuqan way muuqata yuriidu llahu allah wuxuu doonayaa an yukafifa ay atakfiifa cankum inuu idinka idinka fudaydiyo maxalushaahidkeenu uga socnaa waa maxay yukhafifaa la nasbiyey maxaana nasbiyey an aahir at oo muuqataba waqayadtu waan qayday bu yihi sheekhu an an baan qayday bilmasderiyati masderinimo ayaan ku qayday halkuu ku qayday markuu matniga marayey weyaan marka asalka uu marayey waqayadtu waan qayday bu yihi sheekhu an an ayaan qayday bilmasderiyati masderinimo ayaan ku qayday ixtiraazan liajli ixtiraazin iska ilaalin darteed baan ugu qayday min almufasirati tii wax caddaynaysay aan iska ilaaliyo wa zaa'idati iyo tii zaa'idada ahayd aan iska ilaaliyo fainahumaa mufasirada iyo zaa'idadu laa yansibaani labadoodaasi ma nasbiyaan alficla ficilka ma nasbiyaan ficilka almudaarica ee mudaarica anta loo yaqaano mufasirada iyo anta loo yaqaano zaa'idadu ficil mudaaric haba galaane ma nasbiyaan de inta masl faanay oo kolkii asalka uu soo socday bu sheekhu yuri wa bian almasteriya an masteriya ficilka lagu nasbiya masteriyanimadaasi waxaan ku saaray buu leeyahay sheekhu qayd buu ahaaye ile qaydku waxbuu saaraa mid mufasira la dhahda mufasar ma mufasira la dhahda midna zaa'ida la dhahda labadaasi ficilka mudaaric ma nasbiyaan inkastoo akhfashuu ku tegey zaa'idadu way camal fashaa way nasbinaysaaba laakiin cinda aljumhuur ayaan ka warramana waxba ma nasbiyaan labadooduba haddaba u fiirso labadan mid kasta waa inaad qeyd xidhatid mufasirada waa lagu baraya zaa'idadana meelahay dhacdo ayaa lagu baraya labadaa markaad ogaatidna waxaa lagu sii kala bari jiray soo ma garanaysid naasibadii iyo muhafafa min athaqiila macnaheedu ma aha antu kolkolna mufasiray iska noqotaa marmarna zaaiday iska noqotaa marmarna naasibay iska noqotaa ma aha mufasiro gaar baa lagu baraya iyada zaaidna gaar baa lagu baraya labadaa kalena dabar baa lagugu kala yeeli insha alla wuxuu yidhi sheekhu waqayatu waan qayday an an baan qayday bilmasderiyati masderiyanimo ayaan ku qayday ixtiraazan liajli ixtiraazin iska ilaalin darteed baan u qayday min almufasirati mufasiradii aan iska ilaalinayo wazaaidati iyo zaaidadii fa inahumaa labadoodaasi laa yansibaani ma nasbiyaan laadaas waa maxamedfutaho waanaad hore soo tuurtid fainahumaa labadoodaasi laa yansibaani ma nasbiyaan alficla ficilka ma nasbiyaan ficilka almudaarica ee mudaarica cabdiraxmaan laa yansibaani a faacilkeegi ya humaabaad soo qadaraysaa maha hadda qadri baan soconaa fainahumaa labadoodani laa yansibaani ma nasbiyaan ya way kuwas mar kartaa mogtahay hoos mari kartaa falmufasiratu mufasiradu hiya mufasiradu almasbuuqatu ta lagala hormaray weeyi iminka waxa ka dhacay halkan mutaabaqa taalade ya hiy iyo almasbuuqatu mubtadiya khabarka maxaa shardi ah inay ismutaabaqiyen min xayu tadkiiru wataniiu soo ma eega muaabaqa taalla mesha lakin iyadoo muaabaqa ayna jirin soo marnay markaynu ka warramay icraabka taqdiiriga ahayd sooma ya labaa loo qeybiye bu inagu yidhi dhaahirin wahiya alasl bu iska yidhi sheekhu maxaa lagaga jawaabay idaa kaana marjicu damiiri mudakaran eh, idaa kaana marjicu damiiri muanathan wa khabaruhu mudakaran laka alkhtiyaaru ikhtiyaarka adaa iskale doontid waxaad u mutaabaqayn kartaa ya waxa hore mirjica u haddaad doonti waxaad umutaabaqayn kartaa waxa ka dambe saw dhaahira tin kuma odhan wahiyana saw saw dhaahirada umay noqonayn wahiye halkeed kolkaa eeg u egtay mirjiceega de khabarkiina ka dhigtay alaslu oo mudo waa sax maxaa kaloo iska odhan kartaa wahuwa alasluna waad odhan kartaa maxaad mutaabaqaysay khabarka waa qaacidaheed waa meelaha dhuunta weliba iska ilaaliya halka imika waa sax falmufasiratu mufasiradu hiya mufasiradu almasbuuqatu midda lagala hormaray weeyi bijumlatin jumle ayaa lagala hormaray jumlada oo fiiha jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay macna alqawli qowl macnihi duuna xuruufihi qowlka xuruuftiisa ayna ku sugnayn wadalika tusaale naxu katabtu waxaanu qoray ilayhi zayd waxaanu qoray an yafcalu kada waxa inuu sameeyo wa takuunu mufasiratan mufasira ayay ahaan idaa aradta marka aad ula jeedid bihi waa inay biha noqoto te so bi bu yidhi bihaa baa fiicanta ya bihaa ile an bay noqonaysaa wa takunu waxay ahaanaysaa mufasiratan mufasira ayay ahaanaysaa idaa aradta markaad ula jeedid biha anta macnaa ey ey macnaheeda markaad ula jeedid macnaa ey markaad ula jeedid ayay mufasiro noqonaysaa wuxuu ku yidhi sheekhu mid mufasira la dhahdaa mufasirada afar shardi bay leedahay sheekh afartaa shardi ku dheg meel kastood joogtid haddaynu khulaasayno inu soo gaabino soo ikhtisaarino saddex bay noqon halkan haddaynu ka soo qaadno labaa ku jira labaa kaa maqan halkan haddaed mid ka soo qaadidna labaa kaa maqan saasuma ka soo baxaysa sheekhu wuxuu sheegay laba haddaynu nidhaahno labaa maqan haddaynu nidhaahno mid buu sheegayna labaa maqan marka maxay ku noqon haddaynu nidhahno labuu sheegay labaa maqan de afar haddaynu nidhahno mid buu sheegayna labaa maqanna waa saddex maynan taasunayn shardiga koobaad sheekhaa sheegay oo oh, hiya almasbuuqatu bijumlatin waa in horta jumla ka horeeyo maxaan idin idhi antan waa inay ka horeyso jumla waa inay ka horeyso soo basiid ma shardiga labaad jumladaa ka horaysa waa inuu ku sugan yahay macna qawl qowl wax la macni waa inuu ku sugan yahay laakiin qowl xuruuftiisii waa inayna ku jirin oo qaaf iyo wow iyo laam waa inuuna ahayn laakiin macnihii qowl ahaan oo kale waa in laga dhex dhanansanayo markaad hadda leedahay katabtu waan u qoray dee markaad wax qorti waad ku tiri bay ka dhigan tahay sooma ya laakiin m ma ku jira qowl ma ku jira oo qaalo ama qowl ama yaquul ma ku jira waa la sooma laakiin qoraalku waa maxay qofku markaad u qortay waxaa ka dhiganta wixii waad ku tiri ka dhiganta ila waxaad u laqiintood u qorte laakiin xuruuftiisa kuma jirto soo laba shardi maaha shardiga saddexaad an yataahara calayha jumlatun jumla waa inay kasii dambayso mufrad waa ka dambeyn jumla waa inay hee kasii dambayso shardiga saddexaad wa anlaa takhtarina an bijaarin antaasi waa inayna xarfujar aanu gelin xarfujar hee waa inaanu gelin waa mise shardi afartaa shardi baad uxidhaysaa anta loo yaqaano mufasirada shardiga koobaad an takuuna masbuuqatan bijumlatin waa inay jumla ka horayso shardiga labaad an yakuuna fiiha macna alqawli duuna xuruufihi qowl macnihii waa inay wadato jumladaa ka horaysa laakiin xuruuftii qaali waa inayna ku jirin laba an yataahara calayha jumla waa inay jumla kasii dambayso mufrid waa inayna ka dambayn shardiga afraad allaa takhtarina an bijaarin antaasi waa inayna la xidhiidhsan xarfu jar so afar maa haddaed mid ka soo qaadid tooroo tiraadid jumlo macna alqowl iyo xuruuftiisii aan wadan waa inay ka horeysana waxay kuu noqonun saddex marka afartaa shardi ayaa lagala hormaraa afar taa un baad ka eegeysaa sheekhow badanaana culimadu waxay tilmaamaan waxaa la fasiraya waa mafcuul mafcuul bihi weeyaan mafcuul bihigaasi ay fasiraysaa ama waa muqadar ama waaba madkuurba wanaadaynaahu an ya ibrahim iminka antan maxaa ka hormaray de jumlaa ka horeysa juml jumladani wanaadaynaahu waan u dhawaaqno waan ku nirmana macna alqowl maa laga lakin xuruuftiisi ma ku jirta ya ibrahim maxaa ka dambeya jumla nidaaiya de mane jumladii ka damayn way ka dambaysaa u fiirso waxay fasiraysaa hadda markaa mafcuul bihi muqadara wanaadaynaahu ey naadaynaahu bilafdin bay ka dhiganta macnuhu lafdi baan ugu dhawaaqnay huwa lafdigaasi qawlu ya ibrahim wey waa ka xagga saga kusii qoray markaa mafcuulkaasi waa mid maxduufoo go-on isaga oo joogana waa maxay id awxaynaa ilaa ummika maa anidi fiihidaasi waa lagu dawaqa anidi fiihi idi fiihi idi waa ficil amre moogta anta la xidhiista ah, wa naasibaad waad guraysaa maanto dhan de an naasibi ah, maba gasho ficil amare le waa calaamadii ficilka mutaaric maynayn maxaa la samaynaya idi waaba ficil amar sheekh marka waxay fasiraysaa waa maxay waxay fasiraysaa maadaa ah weeyaan maadan hore joogta waa mafcuulkii lan mafcuulkii weeyaan id awxaynaa ilaa ummika maadan min mafcuulkan maadaa joogta unbay sii fasiraysa maadaa joogta unbay sii tafsiirinaysa sii caddaynaysa marka antaasi mufasiro wey awxaynaabana ka hormartay waxaanu u waxyanoonu ku nidhi xuruuftii qaalimay ku jirta marka waxay fasirtaa haaliban waa saas yidhahda ama waa mafcuulu bihi jooga ama waa mafcuulu bihi go-an marka u fiirso anta mufasiro la dhaha haddi kadib kugu adkaan mayso may kugu adkaanaysaa imika afartaa shardin baa iska ilaalinaysa waa in lagala hormaro jumlo macnal qowl iyo macnal qowl wadata laakiin xuruuftiisi ayna ku jirin waa inay ka dambayso jumlo waa inayna xarfujeer la xidhiidhsan saddexdaa jirdaba ka dhigo haddii sii kala faslisidna halkan baad laba ka soo saaraysa falmufasiratu mufasiradu hiya mufasiradu almasbuuqatu midda lagala horumaray weeye bijumlatin jumlo jumlada oo fiihaa jumlada dhexdeeda uu ku sugan yahay macna qawli qawl macnihi macna qawli waa mubtada muakhara fiihan oo khabar soo taqadumi duuna xurufi xuruuftiisa ayna ku sugnayn wadalika tusaale naxwu katabtu ilayhi waxaan u qoray an yafcalu baad odhanaysa imika an yafcalaha odhan oo antani odhan waa masderiya limaada waa mufasira lagaa yidhi sheekh waa mufasira lagaa yidhi an yafcala kada an yafcala inuu sameeyo kada madkuurkaa inuu sameeyo kada madkuurkaa inuu sameeyo waa yahay wa idaa aradta wa takunu waxay ahaanaysaa mufasaratan mufasiratan bay noqon idaa aradta biha markaad ula jeedid macnaa ey ey macnaheed oo katabtu ilay waxaan u qoray an yafcala ey yafcalu kada waxa inuu sameeyo marka sababto ah macnalqowl duuna xuruufi wuxuu kule macnalqowl waa inay wadato hadduu sariix yahay hadduu qowl yahay jumlada ka dambaysa maquul qowl ba unoqonaysaa batay mana sahayn mafcuul caadi iska noqon jumla kadib mina maqulu qowl noqonin waayo sababta oo ah ana sariixa alqawli laa yaxtaaju ilaa tafsiilin qowlka cadi ma u baahdaa wax lagu fasiro uuba cadi yahay ana ah, sariixa alqawli laa yaxtaaju ilaa tafsiilin baa laga yidhi marka marka waa inu macna alqawl yahay laakin qowl sariixa waa inaanu ahayn hadduu qowl sariixa noqo de maqulu qowl buu kaa noqonba halkaa mid baan haynaa marka mufasiradii kaama khaldamaysa haddi kadib wazaaidatu zaaidadu hiya zaaidadu alwaaqicatu midda dhacdo weeyi bayna alqasami dhaar iyo walow low dhexdooday dhacdaa zaaid hadii aad doontid qasam iyo lowba udhaxaysa naxw watilkas kasoo qadar watilka taa zaaidadii naxw uqsimu waan dhaaranaya bilaahi ilaahay baan ku dhaaranaya an low yaatiyanii zaydun zayd haddii uu ii yimaado laukrimanahu waan maamuusi waan maamuusa wuxuu ku yidhi sheekhu ta labaad waa zaaida zaaidadu daabit bay leedahay iyaduna daabitkeedu waa maxay hiy alwaaqicatu bayna alqasami walow maxay udhaxaysaa qasam iyo iyo macnuu halkaasay dhex dhacda bayna alqasami walow uqsimu munaficul qasam ahayn lowna mina shardiyadii ahayn labadaa dhexdooda dhacdaa iska ilaali daabitkaasuna iska ilaali haddaad aragtid ficlulqasam lowna ay dambayso anna ay dhexda ugu jirta sheekho waa zaa'idaa lagaa yidhi intaa mad xifdigelin waaza marka afar shay bay dhex dhacdaa midunbu sheekhu inoo sheegay midaasi waa maxau inoo sheegay waa bayna alqasami walow waxaa kalooy dhex dhacdaa bayna alkaafi wa majruuriha kaafkiise waa xarfujer mu aan jirin kaafka xarfujerka iyo majruurkeygii ka andabyatin tacduu ilaa waariqi salam maan soo marna horta maynaan gaadhin ilaa kutubtaaraan soo marna tan maan kuso dhigna miya ya mutaminkaan kusoo marnay kaan dhabyatin tacduu ilaa waariqi salam dhabyatin oo majruurkia ilaa markaynu jirno iyo iyo dee kaafkiio xarfujira udhaxaysa maynaan kaan dhabyatin antaasi markaa maxaa la odhanaya waa zaa'ida bacda lamaa alxiiniya daba dhacda saddex kaga dhigo falamaa anja albashiiru jaaad mana ficil maadi ahayn lamaadan lama xiiniyadii maan ahayn waa xiiniyadii antani waa maxay marka ma naasibaad odhan waa zaaidaad odhanaysa waa siliya tawkiidda qur-aanka dhexdeeda haye xarafka u dambeeya waa idaa bacda idaa bacda idaana way daba dhacdaa bacda idaana way dhacdaa marka afartaasay daba dhacda afartaa meelood bay dhacdaa baan ujeeda cafwan afarta meelood laba waa bayna alqasami wa low midna waa bayna alkaafi wa majruuriha labana waa bacda lama alxiiniya iyo bacda ida intamaan garan wayna ida in zaaidana afartaasun ka egeegba afartaa waxaanay iyadnama daba dhacdo waa masle halkana zaaidaad ku liqday marka kaa daba iman mayso wazaaidatu zaaidadu hiya zaaidadu alwaaqicatu midda dhacdo weeye bayna alqasami qasam iyo walow dhow dhexdooda midda dhacdo weeye darafka iska tacaluji wa tilka taasi naxu uqsimu bilahi ilaahay baan ku dhaaranaya allow yaatiyani haddii u yimaado zaydun zayd la ukrimanahu an maamusi o an maamusi washtaratu waxaan shardiyey bu ihi sheekhu anlaa tusbaqa inaan lagala hormarin halkaa maxaa ku baxay almasderiyatu ixtiraaskii ku baxayay buu sharaxay maanta o dhan halkana wuxuu kuu sheegaya labadii kale ya maxaa lagu kala saaraya waa tan eeg washtaratu waxaan shardiyey buu yidhi allaa tusbaqa inaan lagala hormarin almasderiyatu masderiyada bicilmin cilmi inaan lagala hormarin mutlaqan xaalo yahay cilmigu mid la idlaaqay mutlaqanta muxuu ka wadaa sawaaun kaana bilafdihi am la xag sharaxa horsu lagu qorya xaashiyada cilmigu ha ahaado lafdigiisa oo calimo ahaado lafdiga meesha yaalla ama yuuna ahaanin calima laakin wax cilmi laga fahmayo taxaqaqa ka waran imika tabayano ka waran tayaqano ka waran inkishaaf ka waran dhuhuur ka waran waxaasoo dhan cilmi baa laga fahmaya cilmi keliyuna dul taagnaado ha ku indha cadaanin ayaa lagu leeya iska ilaali ama ha noqdo muhbatan am manfiyan muhbat ha noqdo ama manfi ha noqdo muhbat ha noqdo oo ha sugnaado ama manfi ha noqdo maa calimtu an yaquumu zaydun ka waran imika maa calimtu an yaquumu zaydun de ibaatun baa taqaani minfun ba agga hore ka mara sooma mana cilmigii un ahayn de antani maxaa lagaa odhanaya oo mukhafafatun min athaqiila lagaa odhanaya marka wuxuu ku leeyahay masteriyada waan ku waxaan u shardiyey waa inaan lagala hormarin cilmi cilmigaasi muطlaqan ama lafdul cilmi ha ahaado ama lafdiyo kaleo cilmi lagaga fahmaya ha ahaado waad misli fahmaynta walaa bidanin dhanina waa inaan lagala hormarin dhanina waa inaan lagala hormarin dhaniguna bilafdihi ha ahaado ama de afcaashi kale ee rujxaanka faa'idayn jirta soo ma garanaysan walow lafdudaniba yuuna ahaanin sida xasiba iyo kuwaasi waa inuu ahaado fii axad ilwajayni labada wej midkood baanan ugu shardiyey bu yidhi waa wejkii ahaa ijraau danni mujra lcilmi ixtiraazan liajli ixtiraazin iskaga ilaalin darteed baan u shardiyey can ilmukhafafati tii laga fudeediye aan iska ilaalinayo min athaqiilati ta la culus ee la cusleeyey intaan fahmna wuxuu ku leeyahay masderiyada waxaan shardi uga dhigay inaan cilmi lagala hormarin iyo inaan lagala hormarin dhanni fi axad lwajhayn sababtan saa u yeelay maxay waxaan iska ilaalinaya mukhafafa min athaqiila halkaa maxaa kaaga soo baxday masteryanimo waa wada lahaa armayla fahamteen masternimo waa la wada leeya maxaa wadale naasiba iyo mukhafafa min athaqiila laakiin halkay ku kala baxayaan iyaga laftooda waxay ku kala baxayan waxa ka horeeya la waxa ka horeeya ayaa la eegaya cilmi ka horeeya ama udani ka horeeyo maxay noqonaysaa mukhafafatun min athaqiila haddii ayna ka horeyninna maxay noqonaysaa naasiba masteriya armayl intaaba inte intaas buu kaga warramaya washtaratu waxaan shardiyey bu ihi sheekhu waxaan u shardiyay allaa tusbaqa almasteriyatu masteriyada ilaan lagala hormarin bicilmin cilmi mutlaqan xaalo u yahay cilmigu walaa bidannin iyo danni inaan lagala hormarin fii axad ilwajhayni labada wej midkood baan ugu shardiyey waa weji ahaa ijraau danni mujra lcilmi ixtiraazin liajli ixtiraazin iska ilaalin darteed ayaan u shardiyey can ilmukhafafati tii la fudaydiyey aan iska ilaalinayo min athaqiilati ta thaqiilada laga soo fudaydiyey walxaasili warka murtidiisu ana alaa xaalaatin saddex xaaladood ayaa kaainaatun usugnaaday lian almasderiyati anta masderiyada bictibaari ma shay bayna saddexdaa xaaladood ugu sugnaadeen sabata wastaqara sugnaaday qablaha iyada ka hor wuxuu leeyahy sheekhu anta masderiyada la yidhaahdo waxay leedahay saddex xaaladood saddexda xaalo xaggee laga eegaya waxa iyada ka horeeya marka la eego min basiid ban walxaasilu warka murtidiisu ana alaaa xaalatin saddex xaaladood ayaa kaainaatun licana almasteriyati u sugnaaday biictibaari maa shay fiiradiibana ugu sugnaaday habata wastaqara sugnaaday qablaha anta ka hor ixdaaha ay ixda alxaalaati xaaladaha midood an yataqadama mise waa in yataqadama waa khabarkii dama master baa laga dhalaalinaya ixdaahaa ay ixda alxaalaati an yataqadama waa inuu hormaro taqadum baa laga dhalaalinaya an yataqadama waa ma ficil ama shay yadulu kutusinaya cala cilmi cilmi kutusinaya cilmigana lafdulcilmun haeegante ya tayaqana cilmi baad ka faa'idaysaa taxaquq laftiis waa la mid inkishaafku waa la mid duhuurku waa la mid shaarix agga hoosidu ku wada qoraya waa yahay fa haadihi midani middaa cilmiga lagala hormaray mukhafafatun mid la fudeydiyey wey min athaqiilati baa laga fudeydiyey laa hayru laa hayruhaa mukhafafo hayrkeed jaa-izan mid banaan maaha iska ilaaliya hayru waa waxyaalaha daafada laazima laa hayru ay laa hayruhaa mukhafafada kayrkeed jaaizan mid banaan ma aha wayajibu waxa waajibi fii maada ficil iskaga rid wayajibu waxa waajibi fii ma ficil dhexdii waxa ku waajibi habata wastaqara sugnaaday bacdaha iyada kadib amraani laba amar baa waajibi wuxuu leeyahay sheekhu saddex xaaladood bay leedahay saddexda xaaladood xaaladda u horeysa waa inuu ka hormaro wax cilmi tusinaya haddii wax cilmi tusinaya uu ka hormaro sheekhow antaasi mukhafafatun min athaqiila la ficilka ka dambeeyana laba arimood baa waajibi kuma celinayo laqmada ficilka ka dambeeyana laba arimood baa waajibi axaduhumaa labada amar midkood rafcuhu ficilka in la rafciyo wey maadaama oo antani ay noqotay mukhafafatu min athaqiila ficilka ka dambeeya laba arimood baa u waajibaya sheekh labada arrimood waa maxay arrinka hore waa in la rafciyo oo hadduu maadi yahay maad ya ila rafcuun buu sheekhu ku yidhi waa in la rafciyo oo hadduu yahay ficil mudaarican mutawkid la ma iska rafcino oo hadduu yahay ficil mudaaric oo naasibugale ma iska rafcinun oo hadduu yahay ficil mudaaric oo jaazimugale ma iska rafcinun sharda udhig marka de rafcu labada amar midkood rafcuhu ficilkii in la rafciyo weeyi waa in kaana mudaarican mucraban khaaliyan min naasibin wa jaazimin waana shardigaa udhigati waa marka uu yahay ficil mudaaric ko weliba mucraba laba ka maran naasib iyo jaazim intaa marka ku noqdo unbaad noqonaysa haddaad weydid ka waran intaa mid kamid ah haddaad weydid dee ficilkii maadimaad rafcin waa lagula yaab sheekhe soo kii mibnikaa aan jirin ya wanaclamu an qad sadaqtana ka waran antan waa maxay iminka mukhafafatun ma daliil waa in intaas hore usoo duurtay cilmi baa ka horeya soo ma cilmigana da calimo maadi un ha egeegana naclami laba ficil mudaare waa saxay layne saw naclamu kama horeyso maadaama naclama ay ka oraysa de waxaa laygu yidhi arrinta koowaad waa rafcuye an qad sadaqtuna ma oran may maxaa lagaa yidhi in kaana ficlan muaarican weliba mucraban weliba khaaliyan min naasibin wa jaazimin waad ila fahanteen bay la tahay ka waran iminka calimtu an lam yaqum de cilmi baa ka horna waa mukhafaf min athaqiila maad rafcini dee mee jaazim baa galay calimtu an lan taquuma dee naasib baa kaa galay wtaclamu ama wanaclamu an qad yaquumana zaydun mnntgel markaa shardigaa iska ilaaliya waa muhiim weeyaan rafcuhu waa in la rafciyo in kaana mudaarican mucraban khaaliya min naasibin wajaazimin wthaani shardiga labaad fasluhu ficilka waa in la sooco minhaa anti waa in laga sooco bixarfin xaraf waa in lagaga sooco xarafka min xuruufin xuruuf ka mida xuruuftao arbacatin afara wahiya xuruuftaasi xarfu tanfiisi xarfu tanfiis weey wa xarfu nafyi nafyiga xarafkiisa weey waqad weeyi wala weey shardiga labaad waa maxay ee waajibaya waa in la kala saaro ficilka iyo iyo anta maxaana lagu kala saarayaa afar xaraf afarta xaraf xarfu tanfiis waxaa soo gudagelaya siin iyo iyo sawfa xarfu nafyi way fara badan yihin xurufta nafyiga faaids xurufta nafyi faaidays maxaa kamid laabaa ka mid a lamaabaa ka mid a maabaa ka saddex keliya weeyaan lakin iska ilaali warya saddex keliya weeyaan saddexdaas waa maxay la lan lam qaala abu xayaan walam yuxfad fi ma walama labadaa iyaga laguma soo xifdin maslafan markaa nefiga xarfu nefiga lagaga jeeda waa saddexdaas kudu dhegano waa laa iyo lan iyo ya iyo lam saddexdaasuna iska ilaalisha waayahay wqad iyo qad walow iyo low intamaad fahmi waasa intaasa lagu kala faslinaya wathani shardiga labaad wathani amarka labaad ee waajibaya fasluhu waa in laga fasliyo ficilkii damirkii anu celinana ficilka fasluhu ay faslun ficli baan ujeeda ficilka waa in la sooco minhaa anti waa in laga sooco bixarfin xaraf waa in lagaga sooco xarafka min xuruufin xuruuf kamida xuruufta arbacatin afara weeye afarta xaraf xarfu tanfiisi weeyo sin iyo sawfa wa xarfu nafyi weeyi oo laa iyo lam iyo lan a ah wqad qad weeyi walow low wey intaa weeyaan falawalu ka u ka u horeeya maa waa xarfu tanfiiskii de soo ma naxu calimaan sayakunu weeyi antani min athaqiila cilmi baa ka hormaray maxaa waajibaya ficilka ka dambeeya laba arimood rafcuhu iyo fasluhu minha rafcuhu waa la iyo kunu adiga arkaya fasligiina waa la helo lagu kala saaray xarfu tanfiis meesha saxayn wathani xarafka labaad naxu afalaa yarawna alaa yarjicu ilayhim afalaa yarawna miyayna ogeyn afalaa yarawna miyayna ogeyn allaa yarjiu inaanu u soo celinayn ilayhim ayaga qawlan wax hadal iyo wax qawla inaanu usoo celinayn cijligana caabudayaan miyayna ogeyn maxalishaahidkeenu waa maxay waa an maxaa ka hormaray maray dee ra'aa soomaa baa ka horaysa de mena afcaashii rujxaanta faa'idaynaysaa waka dhanni wax dul taagan haylaashanadu haye ficilka ka dambeeya maxaa waajibay laba arimood rafcuhu yarjicu maan la rafci waa talabaade maxaa fasli soma maal laa lagu kala fasli mayna saxayn taana waan haynaa bush baa kugu soo aroori kara oo sawti rajci laazim ahaan jirto sheekh rajci mina laazim ahaan jiri ya rajaca zaydun zayd baa soo noqday mina laazim ahayn ya ya dee xarfijar baad ku gudbise mina laazim iskahan waa see soo tan mafcuul qaaday fain rajacaka allaahu taasina soo dagudubtay tana soo dagudubtay waa side ma rajacooyin fara badan baa jira waa lagugu soo aroori karaa bushiga waxaynu odhanaynaa rajaca rajaca oo mafcuul qaadatay oo gudubtay fa hiya min arajci baa laga keenay rajci baa laga keenay oo soo celina rajaca oo laazima oo aan mafcuul qaadana min arujuuci baa laga keenay oo laabada masl fane rajacoo mafcuul qaatay maxaa laga keenay masterkaa lagu kala saaraya min arajci baa laga keenay rajaco oo rujuuci caadiga taqaanin ba laga keena markaa iskala taniga min arij baa laga keena waa iska min baab ilfaa'ida wathaalithu xarafka saddexaad naxu calimtu waxaan ogaaday anhu xaali yashaaniya qad yaquumu zaydun zayd inuu kacayo maad garanaysa maxalushaadkeenu uga jeedno anta calimaa ka horaysa ficilka ka dambeeya laba shardi baa loo shardiyayey in la rafciyo in la kala fasliyo qad baa lagu kala saaray waraabicu ka afraad naxu an low yashaau llahu lahada annaasa jamiica anhu xaali yashaaniya low yashaau llahu allah haddii uu doono hidaayata jamiici nnaasi dadka dhammaantood inuu hanuuniye haddii allah u doono dee lahada naasa jamiica dadkao dhan ilaahay he waa hanuunin lahaa wadalika ay taqadumu cilmin cilmi ka hormarkii haabitun waa mid sugan lianna qablahu an low yashaa llahu ka hor waxaa ku sugnaaday afalam yayasi ladiina aamanuu waa ku sugantay intaasa ka horaysa afalam yayas miyayna ogaanin aladiina kuwii miyayna ogaan aamanuu alla rumeeyey anhu xaal yashaan iyo low yashaa llahu alla haddii uu doono lahada naasa jamiica shaaa haaliban mafcuulka waa iska maxduufa ya qur-aanka malaa laba meelood baa jirta waa la sheegay shaa ya liman shaaa minkum an yataqadama aw yataahar liman shaaa minkum an yastaqiim labada goor nu master baa laga xiriiraya inta kaleo dhan mafcuulka waa maxduufa shaa marka haalibn mafcuulka waa la gooyaa wa macnaahu afalam yaasi ladiina aamanuu macnaheegu fii ma kii dhexdiisana ugu macnaa qaalahu lmufasiruuna mufasiriintu ay yidhahdeen afalam yaclam wey mufasiriintu saay mareen ay ku macneeyeen afalam yasi afalam yaclam wey wahiya iyadu yay-as oo yaclam lagu macnaya luqatu nakhaci eh, nimanka reer nakhac la idhaahdo ah, waa qibilo carabta kamida luqadooda wey ya yunsab ilayha ibrahim annakhaci ah, qabiilada loo nisbeeye wey iyo wahawazin nimanka reer hawazin luqadooda wey qaala suxaymu suxaym wuxuu yidhi shaacirkaasi aqulu lahum bishicb id yaasirunanii alam tayasuu anabnu aquulu waxaan ku odhanayay buui lahum iyaga xikaayo ka dhig bishicbi ay fi shicbi gosha dhexdeeda waxaan ku odhanayay id wakti waxaan odhanayay yacsiruunanii ay iqafaalanayeen alam tayasuu war ogeyn annii anigu ibnu farisi zahdami faraska zahdam la dhaahdo fariskii fuuli inankiisa inaan ahay ogeyn waa la qafaalanaya wuxuu ka qabo oo laysku haystaaba ciddii qaadan lahayd haddana wuu hanjabaya wuu goodinaya wuxuu iska leeyahay iyadoo hadla qafaalanayo oo lasku haysta yaa qaadan ayuu leeyahay war miyaydaani ogeyn waa dhagalaadiine faraskii zahdam lo jiray odaygii fuuli jiray ee khatarta ahaa inankiisaanoo marnaba gacantiina aanu kasii jiri maayo wuu goodiyaya sooma waxaan odhanayay bui lahum iyaga waxaan ku odhanayay bishicbi ay fi shicbi gosha dhexdeeda waxaan ku odhanayay shicbigu bikashri waa ariiq waa ariiqa waa wadada udhexaysa labada buurood dhexdooda ayaa shicbi la dhahdaa gosha jamciisuna waa shicaabu wey waxaan ku odhanaya bu id wakti yasirunani ay afaalanayeen yasirunani ay iqafaalanayeen waa asarahu ka darabahu yadribuhu mudaariciis waa sida ila yasir weeyaane alam tayasuu war ogeyn annii anigu ibnu farisi zahdami faraska zahdam la ydhaahdo fariskii fuuli jiray inankiisa inan ahay oo marnaba gacantayna aanan ku jirayn taa miyaydaan xaqiiqsaniyadaan ogeyn alam taclamu ka macneeya eeg y haddaad aragtaan maa bacda ay ya aaliban khud faa'idatan maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel waa tafsiriya way kuusii fasiraysaa y alam taclamu miyaydaan ogeyn wa yu-ayidu waxaa xoojinaya hu ay maa qaalahu lmufasiruuna mufasiriintu waxay yidhahdeen waxaa xoojinaya qiraa'atu bnu cabaasin ibnu cabaas qiraa'adiisa ibnu cabaas wuxuu ba akhriyey afalam yatabayan aladiina aamanuu afalam yatabayan miyayna cadaysan afalam yayas muxuu akriyeyba afalam yatabayan buu akhriyey dee yatabayana mina cadaynta caadi mayn oo cilmigia wa can ilfara waxukiya waxaa laga soo sheegay can ilfarai fare amiirulmuminiina fi naxwi weeyaan yaxya ibnu ziyaad inkaaru kowni yayasu yayasu ahaanshaheega inkirideeda bimacnaa yaclamu uu yahay yaxya ibnu ziyaad isagu wuxuu leeyahy fara yayasu oo bimanaa yaclamu isagu inkiraya wuu diidaya wa huwa inkaarkaa yaxya ibnu ziyaad oo farihi uu inkiray daciifun waa daciif waa qowl daciifa wey waayo waxaa ku filan sheekh la yidhaahdo alqasim ibnu mnin ibnu mucnin oo a ah min hiqaati lkuufiyiina wa ajilaaihim ayaa soo naqlinaya o odhanaya waa luqatu hawaasin waman xafida xujatun calaa man laa yaxfad qofka wax soo xifdiyan yuu xujo ku yahay ciddaan isaga waxba soo xifdiyan soo ma markaa waa luqas jirta wey marka maxalushaadkeen uga soconnaa waa maxay antani imika waa mukhafafatun min athaqiila maxaana lagu kala fasli ficilkiiyo shaw waa laska rafciyey maxaana lagu kala saaray low lagu kala saaray antanna maxaa ka horeeya yayas yayasna waa bimacnaa calimo wey watiga dheeraada ma wadna halkaan ku dayna wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk